bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وآlih وصaxbih أجmaعiin qala الmuأlif raximah اllah tacaalى wma bta وأlfi qad jumica yugsaru fi اljari w fi الnasb maca kada ulaatu wاladi sma qad jucil kaadricaatin fiihi da ayضa qbil wjura bاlfatxati ma laa yansarif ma lam yudaf aw yaku bacda al wajcal inaxwi yafcalaani nuuna rafca watadciina watas'aluuna waxadfuha liljasmi waannasbi sima kan lam takuni litaruumi madlama wasami muctala min alasmaa'i ma kalmustafa walmurtaqi makaarima faalawalu licraabu fiihi qudira jamiicuhu wahuwa aladii qad jamiicuhu wahuwa aladii qad qusira waathaani manquusu wanasbuhu dahar warafcuhu yunwa kada ayda yujar waأyu ficli aakhiru minhu alif oo waaw aw yaء famuctala curif faاlأlif anwi fiihi غayra اljasmi waabdi nasba ma kayadcuu yarmi wالrafca fiihi manwi waxdif jaazima ثalaaثahuna taqdi xukma laazima waxaan ku dhex jirnay alasmاء alati tucrabu bاlxruuf asmaada xuruufta la icraabay waxaan ka soo sheegnay almuthana iyo jamcu اlmudakar saalim iyo asmaء اlkhamsa marka inta waxaa noo dhiman amhilaة اlkhamsa oo midii afaraad ah iyo hal qeyb uu musanifka keeno maa tanuubu fiihi اlxaraka can xaraka waxay xaraka xaraka naaibka noqonayso marka jamcu اlmuanath saalim wuxuu kamid yahay waxyaalaha la ecraabo xarakaat markaasuu wuxuu ihi wamaa bitaawa alifin qad jumica yugsaru fi ljari wa fi nasbi maca wamaa jumica wamaa isim jumica lagu jamciye bitaain wa alifin ta i alif isimkii lagu jamciyo yugsaru waa la hoos dhigaa fi ljari fii xaali ljari jarka xaaladeeda iyo wa fi nasbi fii xaali nasbi maca isim ah wa kaana sababu jamcihi taaan wa alifan masiidatayni fainahumaa fainahu yugsaru fi xaali jari wa fi xaali nasbi jamcu lmuanathi saalim waay waxaa la yidhaahdaa maa dala calaa akhara min ithnayni aw ithnatayni biziyaadati alifin wa taa-in amase bialifin wa taa-in masiidatayni kaasaa la yihahdaa jamcu muanah saalim aw maa jumica bialifin wa taa-in masiidatayni alif iyo ta oo dheeraade mathalan isimkii hindin ou ahay hindun alif iyo ta ku dar hindaatun muslima muslimaatun zaynab zaynabaatun wahaakada marka kaasaa la yihahda jamcu lmuanath saalim marka jamcu muana saalim meesha maxaa loo keenay lannahu kuwii hore soo galay farfac biwaawin farfac bidamin wansiban fatxan wajur ou soo galay inta maxaa loo keenay waxaa loo keenay ana fiihi xaraka tanuubu can xaraka ukhra wamaa jumica isimkii lagu jamciyo bitaain waalifin ay masiidatayn a lagala jeedaaye yugsaru waa la hoos dhigaa fi ljari fi xaali wa fi nasbi wa fi xaali nasbi macan labadoodii oo isla jir ah mathalan fiiri hadirtaan waxaad leeda jaaatnii hindaatun rafcada wax kama joogto marka hindaatun faacil marfuuc calaamatu rafci dama daahira aliskale waa dhamaatay waxaa lamid eh marartu bilhindaati haddaad tiraahdeed alhindaati majruur bilbaaw calaamatu jir kasra daahira labada xaalaba dhib kama joogo laakiin xaalada dhibka uu ka joogo waxa weeyaan fii xaalati nasbi ra-aytu lhindaati aad leedahay waxay ahayd ra-aytu lhindaata in la yidhaahdo lianna waxaan soo sheegnay isim kasta oo xaraka la ecraabaya haddii la nasbina yunsabu bilfatxa wansiban fatxan yay ka mid ahayd oo marka waxay ahayd in la yidhaahdo ra-aytu lhindaata في xaalati nasbi waxaad ka dhigtaa ka xaalati ljari ra-aytu lhindaati aada leedahay markaas oo marka maxay noqotay xaraka naabat can xaraka waxaad leedahay alhindaati mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi kasra niyaabatan can ilfatx kasradaasoo maanta hoos dhigaha lagu kordhigay ayadana waxay naaib ka tahay fatxadi liabiicati lismiya lagu leeyay isimkaa sidaas keenay marka wmaa bitaa w alifin qad jumica yugsaru fi اljari wa fi اnasbi maca waa ka w min dalika qowluhu tacaala khalaqa allahu samaawaati marka khalaqa ficil maadi allahu faacil asamaawaati mafcuulu bihi liannahu waqaca calayha alkhalqu asamaawaati mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi اlkasra niyaabata can اlfatxa liannahu jamcu lmuanath saalim marka aan leenahay yunsabu bilkasrati markaan leenahay waxaa weyaan xaaladaas keliya buu kaga baxay ayib marka jamcu lmuanath saalim wuxuu ka yimaadaa xaalaad badan inaad ogaatid way fiican tahay waxau ka yimaadaa marka ugu horeyso kulu ismin muanath bilafdi walmacna ka faatima oo kale faatima hadda waxaa waye muanath bilafdi liannahu taa taaniitha ku jirta faatimatu macnana waa muanathoo dumara loo bixiyaa faatima marka faatimaatun ale tadaas marbuuta layihaha ta gaab waa la tuura tadaas awalba waxaa loo markii la jamcina ta almarbuuta waa la tuura waxaa la keena alif iyo ta dheeraad markaasaa faatimaatun alaleeyahy ko waxay ka timaadaa jamcumaanas wuxuu ka yimaadaa kulu muanathin bilmacna zaynab lafdiga mudakira ka taha laakiin maadaama dumar loo bixiyo ayadana zaynabaatuna la dhihi kara waa labo waxaa jamcu muanath saalim uu ka yimaadaa kulu muanathin lafdan laa macnan tii aan soo sheegno dalxa oo kale dalxa haddii la jamci tago dalaxaat a laleeyahy xamza xamazaat sababta waxa weeyaan lafdiga طalxa mudakar macnan waay oo waxaa nina ah loo bixiyaa laakinahu muanathun lafdan oo lafdigii waxaa ku jirta taa u taaniih marka usaama iyo طalxa iyo xamza iyo markaad jamcinaysid jamcu muanath saalim aad ku jamcinaysaa waxaa lamid eh ismin fiihi alif taaniih اlmaqsuura xubla oo kale xublayaatin aliftaas waa la rogayaa ama ya la roga ama waaw sida noo imaa doonta baab dhan baas u khasisay musanifka ayib waxaa lamid e eh, kulu muanathin kulu ismin fiihi alifu taaniihi اlmamduuda cadraa gabadhii bikaarada ahayd waa cadraa marka laleeyahy waxaad leeyahay cadraawaatin yaa laleeyahay dikraa dikrayaatin marka almuhim kulu daalika waxaa weeyaan wuxuu ka imaanaya waxaa lamid e eh, mudakar oo oo macnaha ism mudakar aho oo nakira ah istablin meelaha fardaha lagu xira waa istablaatin a laleeyahy alkhulaasa kulu muanahin lafda aw macnan yujmacu bijamci muanath saalim saasaa laleeyahay ko marka muanath saalim waxa weeye maa jumica bialifin wataa-in masiidatayni intuu ka yimaadana waa kuu sheegay gaayatu maa fi lamri ana xarakatahu tanuubu can xaraka fi xaalati nasbi faqad ama jamcu muanath saalim fi xaalati rafci wa xaalati ljari baqiya calaa aslihi marka musanifka hadda wuxuu isugu daray xaaladaas inaad ogaatid keli awaay ayb markaasuu wuxuu ku leeyahay kada ulaatu wladii sman qad jucil kaadricaatin fiihi daa ayda qubil wuxuu ku leeyahay kadaa waxaa lamidi jamcu muanath saalim ulaatu lafdigaasaa lamid eh iyo waladii kiibaa lamid eh qad jucila isman magac laga yeelay kaadricaatin oo kale fiihi adricaadkan daa midkaano xukumkaa qubila aydan laga aqbalay intana wuxuu kugu sheegayaa mulxaq biljamci muanath الsaalim muanath الsaalim waxau mulxaq u yahay laba mulxaq uu leeyahay lafdiga ulaad ah iyo jamcu muanath saalim wixii lagu magacaabo lafdiga ulaad ah waxa weeyaan mulxaq biljamci اlmuanath saalim liannahu laa waaxida lahu min lafdihi sidii uluu ay mulxaq biljamci mudakari saalim ay ahayd yaa ulaatu ay u tahay waawaana lagu dhigaa alifka kadib waawgaasna lama akriyo wa ulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna wa ulaatu laxmaali aad leedahay wa ulaatu mubtada marfuucu calaamatu rafcihi dama mulxaqu bilmuanath saalim biljamci muanath saalim wain kuna ulaati xamlin wain kuna ninkaa oo qoraalka ama qur-aanka bilaaw ku ah waxaa laga yaaba inuu akriyo wain kuna uulaati xamlin waaw baa ilan meesha ku qoran khalad waa walidaa waawgaas waa laree waa reeban yahay waaw reeban haddaad aragtid macnaha hayru maqruufi اlqiraa'a wain kuna ulaati xamlin wain kuna haddii icraab lagu yiraahdo in xarfu sharطin kuna asalkeedii kaanabay ka timida marka kaana kuna kaana ficil maadi mabniyu calى اlfatxi fi maxali jasmin ficlu shardi aa laleeyahay lannahu ficil maadi hadduu dhaca sidiis inta loo binay maxalka un waayaan ayib wnuunu kuna nuunteedana wa nuun niswa ismu kaana mabniyun cala اlfatxi fi maxali rafcin ulaati marka waa kaas khabaru kuna mansuubu calaamatu nasbihi اlkasra niyaabata can اlfatxa ulaati mudaaf xamli mudaafu ilayh wa in kunna ulaati xamlin sidaas weeyaan markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay kadaa ulaatu kadaa waxaa lamid isimkii tacdi alifku lagu jamcinay ulaatu yaa lamid oo aydana mulxaq waayo wain lam takun jamca muanahin saalimin xaqiiqatan laakinaha mulxaqat bihi kow waladi sman qad jucil waladii kiina waa lamid qad jucila isman magac laga yeelay jamcu muanah saalim oo dhammaystirana qof lagu magacaabay naanbaa naag baa lagu magacaabay muslimaad keligeedaaba la yihahda marka jamc muana saalim maah lannu jamcu muana saalim maa dala calaa akhara min ithnatayni laba wax ka badan hal rabaa haddana qofuu magac u yahay marka mulxaq bilmuhana baa laleeyahay laakiin icraabtiisaa la icraaba oo yurfacu bidama wa yunsabu bilkasra wa yujaru bilkasra sidaasay noqonaysaa maثalا waxaa ka mid eh, eh wاladii sman qad jucil kaadricaatin uu kugu miثaaliyey kaadricaatin meel magaceedoo shaam ku taalla waay waxaad leedahay marartu biadricaatin wa wa sakantu adricaatin aada leedahay mafcuul iyadoo aada hoos dhigaysaa wa haadihi adricaatun yaa laleeyahay marka sidii jamcu lmaaniso loo craaba loo gaayatu ma fi lamri mulxaqu bilmuhana baad leedahay bijamci muanath saalim waxaana mulxaq looga dhigay liannahu adricaad jamc ku tusimaysa meel keligeed ay magac u tahay sidii ciliyuun oo jannada meel kamid a magaceeda ah yaa waxa weeyaan jamcu dikr saalim loogu daray yaa tana loogu daray carafaat a lamid ah eh waqaftu bicarafaatin aada leedahay wa sakantu carafaatin haadihi haadihi carafaatun yaad leedahay waladii kii qad jucila isman la sheegayna waa lamidka adricaatin waay daa midkaana qubila fiihi laga aqbalay aydan oo midka almusamaa bihi jamcu lmuanath saalim haddii lagu magacaabo waxaa laga dhigaa mulxaqun bijamci lmuanath saalim aa laga dhigaya ayib kaas waxa weeyaan waa jamcu muanath saalim bmacna ana almusanifa raximah اllahu tacaala bayana lana fi hada اlbeytayni aw fi haatayn aw fi haadayni اlbeytayni ana jamca almuanath الsaalim min alasmaaءi alati tucrabu bاlxarakaat wa anahu fi xaalaة الrafci yurfacu bالdama wa fi xaalaة اljari kacaadatihi yujaru bاlkasra ila anahu fi xaalaة الnasbi badla ma yunsab bاlfatxati yujaru bاlkasra w hadihi اlkasra takunu niyaabة can اlfatxa alati kaana xaquha an tanzila fiihi aw an taxula fiihi walahu mulxaqaat wa humaa اثnaani laa thalitثa lahumaa uulaahumaa kalimatu ulaat wاthaaniya almusamaa bihi jamc اmuanath saalim hada khulaasaة ma fi hadayn اlbeytayn yaquulu اmusanif wاljura bاlfatxati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku bacda alradif wajura waxaa lagu wajura waxaa la hoos dhigay bilfatxati lagu hoos dhigay maa laa yansarif isimkii aan sarfismaynin maa lam yudaf haddaan la idaafaynin aw yaku awsan ahayn radifa mid oo dabagalay bacda al al gadaasheed mid yimid hadduusan ahayn intana waxaa weeyaan النوع الثاني الذي تنوب فيه الحركة عن حركة waa cagsi jamc المؤنث الsاaلم jamc المؤنث الsاaلم markii la kordhigay kasra lagu hoos dhigay الاسم الذي laa ينصرف لما يujaru يujaru بالفتحة نيaaبة عن كسرة cagsi isku yihi marka maa laa ينصرف أحكاam badan iyo أqساam uu leeyahay musanifka wuxuu u khasisa noo imaan doona hadduu ilaahay cumri nagu gaarsiiyo baab min aطwali abwaabi اlalfiya baab oo dhirir badan marka kaasaan u dhibdhigaynaa laakiin maalansarif waxaa laga jeedaa kulu ismin fiihi cilataani farciyataani aw cilaة waaxida taquumu maqaama اlcilatayni mithaal ood wax ku fahamtid keli a baa lagu siinaya mathala axmed oo kale maa laa yansarif waa ina tiraa marartu biaxmadin lagaama ogolo marartu biaxmada aada leedahay leesh cilada labada axmed ku jirta maxay tahay axmed labadii cilo ku jirta maxay tahay laba cilo weeyaan wahumaa labadii cilo markaas mar waa calabnimo waxaa noo imaan doonto markiin macrifo inakira ka sheekaynayno ana alasla fi اlasmaaءi marka calam min almacaarif uu ka mid yahay marka kown ismi calaman ou yahay cilo weeyaan oo asalkiisii uu ka baxay oo nakirada lanna waxaad arkaysaa qofka markii la dhalo magac lalama dhalo kadibaa magac loo bixiyaa marka taasu wuxuu ku yahay horta marka ugu horeyso cilo waay cilada kale axmed jaa calaa wasni اlficli aw calaa wasnin yaglubu calayhi اlficlu ficilkan afcal ah ma ma afcaala iskale asmaa ma laha oo waxaad leedahay ana axmad اllaha tabaaraka wa tacaala an mana calaya biاlislaam axmadu ficil mudaaric waay marka ficilkii mudaaricoo wasanka afcal lagu yiqiinay isimkii inta soo baxay aantii awsaantii asmaada ka soo baxay ee u yimiday ee awsaantii ficilkii ou gaarka u lahay ama u qaalibka ku ahay cilo kalaa lagu magacaabay labadaas cilo haddii laga helo labadan hadda kan gashay ku kale laba kaloo ka duwanaa geli karta wasnu lficli iyo wasfi midaa geli kartaa mid waxaa geli karo maxaan ku yihaha alcadlu maca alwasfi laba ciloo kalaa imaan karto almuhim kulu ismin wujida fiihi cilataani farciyataani aw cila waaxida taquumu maqaama alcilatayni yumnacu min asarfi sarfiga macnaheeda tanwiinna lama gelinayo oo laba hoosdhig iyo laba kordhig iyo laba god looma ogolo hoosdhigna loomaba ogolo sarfiga taas waay asarfu tanwiinu ataa mubayina macnan bihi yakuunu ismu amkana au dhihi doonaa musanifka marka isimka tanwiin ay gasho hadda muxamadun muxamadan muxamadin ala dhihi karaa laakiin axmadun weligaa ma maqash maya marka maa laa yansarif waa isimkaas marka isimka hadduu maa laa yansarif yahay yurfacu bidama sax waay wa yunsabu bilfatxa sax waay laakinahu yujaru badala اkasra fatxa marka waxaad leedahay jaaanii axmadu wa ra-aytu wa marartu baxmada aad leedahay baxmadi ma dhehaysid marartu baxmada xaaladaas marka waxay noqotay xaala yanuubu fiiha alxaraka can xaraka marartu baxmada marka tira icraab haddii lagu yihahda axmada majruur bilbaaw calaamatu jarihi الفتح cلاaمة jrه الفتح نياaبة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والmاaنع لh من الصرف العلمية وwزن الفعل a ku imaan doonta taas تfsiilkeeda hadda wktigaas iga qaade baab kasta meesheeda loo dhaafaya marka kaas waxa weeyaan maxaan ku irahdaa isimkii maa laa ينصرفka ahay وجura بالفتحة maa laa ينصرف wjura bاfatxati fatxa waxaa lagu jaray maa laa yansarif alism اladii laa yansarif laakiin waa goorma maa lam yudaf haddaan isimkaas la idaafaynin aw yaku haddousan ahaanin radifa mid ee ka daba dhacay bacda al gadaasheed yimiday haddii isimkii maalaayansarifka ahay haddii la idaafeeyo waa ka baxaa maalaayansarifnimadii hadday al gasho maalaayansarifnimadii waa ka baxaa sababtana maxay tahay haddii lagu yihahdo waxaad leedahay liana alidaafata wa dukhuulu alif min khawaasi alasmaa isimkaana waxaa maalaayansarif looga dhigay likownihi ashbaha alficla marka mushaabahadii waa ka zuulaysa haddii la idaafeeyo ama alif iyo laam ay galaan intaas weeyaan marka fiiri asigoo hadda qur'aankii ku soo arooray waxaa ka mid ah qowluhu tacaala waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minhaa biaxsana minhaa ba xaraf jar aha gashe hadda fiiri bilaahi aad leedahay badaasaa hoos marartu bimuxamadin aad leedahay ba aad marka bismi illaahi aad leedahay laakiin bacdi haddi maxay u jari waysay lianna alisma aladii dakhalat calayhi laa yansarif marka axsana maa laa yansarif wاlmaanicu lahu min الsarfi wasnu اlficli wاlwaصfiya axsan waa ismu tafdiil waay faaxayuu salaama baxsana minha midka wanaag badan ay noqonaysaa ayib marka isimkii maala yansarifkaha kaas weeyaan haddii laakiin la idaafeeyo fiiri wاtiini wالzaytuuni wطuuri siniina whada اlbalad اlamiin laqad khalaqna اlinsaana fii axsani taqwiim hadda fiiri axsantii hore ba-a gashay way hoos dhigi waysay fiina xaraf jaar kala waaye fii axsana lama dhihin leesh lianna axsana mudaafu noqday wamaa bacdahuna mudaafu ilayh isimka haddii maalayansarifka ah hadduu mudaafu ilayhi noqdo waxba isma badalay maalayansarifkiisu ku baaqa noqonay laakiin markuu mudaaf noqdo yabqaa yani yazuul can kownihi min maa laa yansarif marka fii axsani fii xarfu jar xasani majruuru bilfi calaamatu jari kasra daahira axsani mudaaf taqwiimin mudaafu ilayhi majruura balaleeh marka taa waxaa keentaa laleeyahay dukhuulu kownuhu mudaafan limaa bacdahu ayib aw dakhalathu almucarifa hadda haddii aad aada isimkii maalaayansarif ou yahay haddii al la geliyo asagoo mucarifa ah waxaad leedahay mathalan marartu biاlacmaa waاlasami asami asam waa afcalu tafdiil waay axsanay lamid tahay laakiin al hadday gashay mathalu lfariiqayni kalacmaa walasami alacmaa walasami ashaas waa almawsuula baabkeeday ku imaan doontaa laakiin walasami a la yidhi haddii aad tiraahdeed ikhtartu laka bilaxsani min min buyuuti haddaad tiraha bilaxsani min buyuuti haddiid alla gelisid axsantii maalynsarifku waa ka baxaysaa munsarifay noqonaysaa ashaas ha noqoto almucarifa ama almawsuula ama alzaa'ida ha noqoto mathalan hadda waxaa ka mid eh aw cilatu taquum maqaama alcilatayni cilo oo taquum maqaama cilatayni waxaa weeyaan kownu lismi yaأti calaa wasnin laa yuujadu lahu fi luga alcarabiya nadiir mafaacil iyo mafaaciil hadduu ku yimaado cilo waabaa leeyihi liannahu yukhaalifu jamiica alawsaani almachuuda marka hadihi alcila taquum maqaama alcilatayni fayumnacu bisababiha asarf waxaad leedahy marartu bimasaajida aada leedahay masaajida iyadoo saas e haddii an la geliyo wa antum caakifuuna fi lmasaajidi hadda masaajidi maxaa hoos marisay liannahu albaa gashay fiiri yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariiba wa tamaathiila waa la kordhigay min ayadoo xaraf jaar ay ku jirto yaa maxaariiba tamaathiila la kordhigay maa laa yansarif waay liannahu jaa calaa wasni mafaaciila haddii al la geliya oo la yihahda min atamaahiili wاlmaxaariibi ala dhihi lahay waa la hoos dhigi lahay khulaasaة اlqowl ana اlsma aladii laa yansarifu huwa kulu ismin fiihi cilataani farciyataani aw cilaة taquum maqaama cilatayni ida taxaqaqa dalika fainahu yumnacu min الsarfi wالsarfu almaqsuudu minhu huwa الtanwiinu wa dukhuulu اlkasrati idan kulu ismi tawafarat fiih haataani cilataani yumnacu min الsarfi fayunsabu bاlfatxati wa yujaru bاlfatxati hada hu khulaasathu allahuma ila ida saara dalika اlsm mudaafa lima bacdahu faykruju min kownihi ma laa yansarif ilى munsarifi wakadalika ida dakhalat calayhi al sawaء kanat al almucarifa aw al almawsuula aw الzaa'ida wa kuluhaa tajcaluhu munsarifa liana dukhuula اlأlif wاllaami wاlidaafa min khawaasi asmaa fatuziilu canhu mushaabahathu lilficli wa hada huwa almuraad min qowlihi wajura bاlfatxati ma laa yansarif ma lam yudaf ou yaku bacda al radif wاjcal lnaxwi yafcalaani nuuna rafca watadciina watas'aluuna waxadfuha liljasmi wاnnasbi simaaka lam takuni litaruumi madlama intana wuxuu kaga gelayaa alsm اlakhiir min alasmaaءi اlarbaca alati tucrabu bاlxuruuf la almucrab اlakhiir dhe lannahu isim ma ah aladii yucrabu bاlxuruufi badala min alxarakaat wa huwa alamhilaة اlkhamsa waxaa amhilaة اlkhamsa loo yiri ficil kasta shanaa laga keeni karaa maala daraba yadribu keenso waxaad leedahay yadribaani tadribaani yadribuuna tadribuuna tadribiina yasmacu keen yasmacaani tasmacaani yasmacuuna tasmacuuna tasmaciina shantaas waay ficil kastaa laga keeni karaa amhilaة اkhamsa la yihahda in afcaal khamsa la yihah waxaa ka fiican alamhilat lkhamsa in la yidhaahdo markaasuu wuxuu ku yiri wajcal yeel annuuna nuunti waxaad u yeeshaa linaxwi yafcalaani wixii yafcalaani ku yimaado nuunku god rafcan fi xaalati rafci watadciina wajcal yeel annuuna nuunti linaxwi tadciina watas'aluuna nuunta u yeel goormo waaye fii xaalati rafci ayib wa xadfuhaa liljasmi waannasbi sima wa xadfuhaa haddii nuunta la gooyane simatun calaamo waay liljasmi ay calaamo u tahay markii reebtiinka ay joogto iyo wanasbi kordhiga miithaalkeedina ka lam takuunii gabar yahay ma tihid litaruumi mid dalabto madlamatan dulmi ma dalbayso gabar fiican oo saalixad ah baa tahay wuxuu rabaa musanifku inuu ku yiraahdo amhilaة اkhamsi horta waxaa weeyaan kulu ficlin mudaaricin itasala bihi alifu الاثnain aw waaw اljamaacati aw yaa اlmuanath mukhaadaba kaasa amhilaة اkhamsa la yihahda ficil mudaaric markii la yihahda maadi kuma jiro maxaan ku irahdaa kuma jira maxaan ku irahdaa ficil amar lannahu kuwaas mabni waay ficil mudaaric hadday alifu lithnain la xariirsato yadribaani tadribaani ama waaw ljamaaca ay la xariirsatay yadribuuna tadribuuna ama yaau lmuanah mukhaadaba ay la xariir tadribiina waxa weeyaan yurfacu binuun ko wa yunsabu wa yujzamu bixadfi nuun intaas keli aw idaa saara alficlu min alamhilati alkhamsa fainahu yurfacu binuuni bihubuuti nuun wa yunsabu dalika alficlu wayujaru wa yunsabu wayujzamu bxadfi الnuuni intaas keli a lagala jeeda amhilaة اkhamsa markaasuu wuxuu ku yiri wajcal yeel annuuna nuunti linaxwi yafcalaani yafcalaani iyo wixii lamid u yeel rafcan fi xaalati rafci wa tadciina wajcal yeel annuuna asigana linaxwi tadciina wa tas'aluuna u yeel rafcan fii xaalat rafci waa isleeyihiin waxay ka mid taha soo ku yidhi wajcal yeel annuuna linaxwi yafcalaani walinaxwi tadciina walinaxwi tas'aluuna annuuna u yeel rafcan fii xaalati rafci amhilat lkhamsa turfacu binuuni haddii lagu yidhah yadribaani icraab yadribaani ficlu mudaaricu marfuucu bihubuuti nuun wlalifu yafcalaani faacil mabniun cala sukuuni fi maxali rafcin sidaasoo kale yadribuuna iyo tadribiinan uga qaado marka nuunaa lagu godaa baan idhi wa xadfuhaa liljasmi waannasbi sima ka lam takunu litaruumi madlama wa xadfuhaa nuunta haddii la jarane simatun calaama ay noqonay liljasmi ficilka inuu majzuum yahay calaamo ay tusinaysaa wa iyo wanasbi ficilka inuu mansuub yahay calaamo ku tusinayso mithaalkeeda waxaa kamid a ah, ka lam takunii litaruumi madlama lam takunii waa ficilka oo majzuum lannahu lamaa gasha litaruumi laamtaasna laamukey weeyaano ficilka asna mansuub waay marka lam xarfu jasmin marka tiraahdo takunii ficlu mudaaricu majzuumu bilam wcalaamatu jasmi xadfu nuun walyaau walwaau faacil mabniyun cala الsukuuni في maxali rafci wnuunu lilwiqaaya wayaau mutakalimi takuni aan kugu celiyo lam xarfu jasmin takuni ficl mudaaric min kana naasikha majzuumu calaamatu jasmihi xadfu nuun wاlwaawu takuni waawgeeda ismu kaana mabniyu calى sukuni fi maxali rafci wlyaa oo nuuntaas hore waa nuun اlwiqaaya lam takunii waxaa loo diidaa ficilka ay ka ilaalisaa nuun اlwiqaaya wa qabla ya nafsi maca alficli اltuzim nuunu wiqaayati walaysi qad nudim yaa noo imaa doonto nuuntan ha umalaynin ficilkii nuuntiisi waxa weeyaan takuniina ay asalkii ahayd takuniina marka nuunta xataa nuunkii oo kaana waayaa ka khaldin takuunii ficl mudaaric majzuuma bilam calaamatu ji xadfa nuun walyaau ismu kaana mabniyun cala الsukuun fi maxali takuniina takuniina ay ahayd yaada waa ismu kaana jumlada litarumi madlama jumladaasaa khabaru kaana ah marka takuuniina asalkeeda aheed nuunti waa la xadfay yadina waa ismu kaana jumlada litakuumi madlamana fii maxali rafcin fii maxali nasbin khabaru kaana ay noqonaysa litaruumi madlama lamid eh, allaamu laamu key taruumi ficlu mudaaricu mansuubu ban almudmara bacda laami key wa calaamatu nasbi xadfu nuun taruumiina ay ahayd ayib wlyaau faacil mabniyun calى الsukuuni fi maxali rafcin madlamatan mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira madlamatan weeyaan marka wuxuu ku leeyay waxadfuhaa nuunti in la xadfo simatun calaamo weeyaan oo liljasmi tusinayso inuu isim ficilka majzuum yahay iyo wاnasbi ka lam takunii litaruumi madlama marka litakuni takuniina ay ahayd yadana waa ismu kaana nu ficilkana majzuum bxadfi nuun khabarkana litaruumi madlama wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli bihi fi maxali nasbi khabaru takuniina marka taas waxa weyaan amhilaة اkhamsa weeyaan wsmi muctala min alasmaaءi ma kalmuصطafى wاlmurtaqi makaarima faاlأwl اlcraabu fiihi qudira jamiicuhu whuwa اladii qad qusira wالthaanي manquus wanasbhu dahar warafcuhu yunwى kada ayضa yujar intana wuxuu ka sheegayaa isimkii mucrabka ahay ima an takuuna xarakatuhu daahira whuwa اladii qad taqadama w ima an takuuna xarakatuhu muqadara whuwa اladii yataxadaث canhu wاladii yuqadaru fiihi اxaraka nawcaani alsm اlmaqsuur w الthaanي alsm اlmanquus markaasuu musanifku wuxuu ku yiri wasami magacaaw muctalan isim muctalku magacaaw min alasmaai ismaada xaggeeda maa kii oo kal mustafaa lamid isim kastoo mustafaa lamid oo alif u dambayso muctalku magacaaw walmurtaqii midkasa e, fuulay makaarima meel oo makaarim murtaqii midka sara maray makaarima mid kastoo ya u dambaysana manquusku e, muctalku magacaaw marka waxaa lidhaha alsm اlmuctalu maa kaana fii aakhirihi alifun aw yaaun waa kana asoo alif ana mustafa asoo yaaana waxaa weye murtaqi wasami ku magacaaw muctalan mid jiran ku magacaaw min aasmaai asmaada xaggeeda maa isim ku magacaaw muctal kalmustafa lamid ah eh. io walmurtaqi lamid eh, ama alif u dambayso ama yaa u dambayso makaarimu waa dhammaystir shicirka beytka wlmurtaqi midka macnaha fuulay makaarima murtaqi mid macnaha eh, irtaqaa ila lmakaarim markaasuu uri falwalu midka hore mustafaa ah alicraabu icraabti fiihi asiga dhexdiisa qudira waa lagu qadaray jamiicuhu icraabta dhammaantiisa waa lagu qadaray wahwa asigana aladii kii weyan qad qusira maqsuura lagu magacaaba midkii alif u danbaysa kulu smin fii aakhirihi alifun maqsuura waxaa lagu magacaabaa alismu lmaqsuur falwalu midka horo alicraabu icraabta fiihi asiga dhexdiisa ah qudira jamiicuhu dhammaantiis waa lagu qadaray waxaana lagu magacaabaa wahwa aladii qad qusira wahwa aladii yusamaa maqsuuran aw ka rabaa musanifka marka haddii almustafa atrajaani lmustafaa wara'aytu lmustafaa wa marartu bilmustafaa xarakaadkii maka muuqdaan marka waxaa lagu qadaraa rafcadii meeshii jaaanii muxamadun damadii ay ka aheyd jaaanii lmustafaa damadii a lagu qadaraa markii ay ra'aytu muxamadan ay fatxada ka muuqa jirtay kana waa lagu qadaraa sidaas leewa oo jaaanii haddii aad tiraahda jaaa ficil maadi wanuunu lilwiqaaya walyaau mutakalim mafcuul bihi muqadam almusطafaa faacil marfuucu calaamatu rafci damatun muqadaratun cala alalifi manac min duuriha tacaduru alif iyo damo ma kulmi karaan ima an yasqud alif wa ima an tadhab dama labadaas midkood waa jaaani lmustafaa marka muxamed damadii oo ka muuqa lahayd a lagu qadara raأytu اlmustafaa haddaa tiraahda almustafaa mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxa muqadara cala alif manac minooda tacaduru marartu bimustafa haddaa tiraahdid sidaas ayadana waa kasra muqadara cala alif manac midoo tacaduru saas unbaad leedahay marka mustafa muusaa ciisaa kulli alfataa kulli waa isla wada mid isim maqsuur ah la yidhaahda maqsuur bimacnaa waxa weeyaan alifta hamse kama dambayso hadday halifka hamse ka dambaysa mamduud ah la dhihi lahay waxaa maqsuur loogu magacaabay marka falwalu midka hore mustafaa lamid eh alcraabu oo fiihi qudira jamiicuhu jamiicuhudaas waxaa waay fii xaalati اrafci wa fii xaalati اnasbi wa fii xaalati اljari saddexdii axwaalu isim qaadan lahay kulligeed waa lagu wada qadaraya wa huwa aladii qad qusira waa midkii maqsuurka lagu magacaabi jiray wthaani midka labaadoo almurtaqi ane manquusun waa mid la nusqaamiyey manquusaa lagu magacaabaa wa nasbuhu nasbigiisana dahara waa muuqday wa rafcuhu markii la godayna yunwaa waa la niyeysanayaa kadaa waxaa lamid eh aydan yujaru kada sidaasa aydan yujaru yaa loo hoos dhigaa wuxuu rabaa musanifka inuu yidhaahdo isimka labaad oo miithaalkiisa aan murtaqi kugu soo sheegay manquusa horta lagu magacaaba ko markaas wuxuu ku yiri manquuska fii xaalati arafci iyo xaalati اljari icraabtu waa lagu qadaraa lihiqan fii xaalati اnasbi wuu ka muuqanayaa intaas kali ah waay wuxuu kaga duwan yahay maqsuurki fii jamiici axwaalihi halaatha u ahay maqsuurka manquuskane fii xaala tadharu fiiha alicraab wa fii xaalatayn yuqadar xaalati rafci waxaad leedahay jaaani alqaadi jaaani almurtaqi aada leedahay فاعل marfuuc calaamatu رفع dama muqadara cala lyaai manaca min duhuuriha hiqalu wuxuu kaga duwan yahay isimka maqsuurka ah maqsuur ma ka muuqan karta kan laakiin waa ka muuqan kartaa culaysaa loogaga tagay oo waxaad leedahay jaaanii waad dhihi kartaa alqaadiyu waa la dhihi karaa laakiin culayska ka muuqda alqaadiy ah ka sahlan kow loogu qadaray xaalat aljaria lamid marartu bilqaadi marartu bilmurtaqi marartu biraami ayadana waxaa waay kasra muqadara calyaai manac min duuriha ahiqan laba xaalo marka isimkii maqsuurka ahay uu kala mid yahay icraabti waa lagu qadaraa ilaa ana taqdiira alicraab fi lmaqsuur litacadur wa taqdiirahu fi lmanquusi lihiqan fii xaalati nasbi tadhar waxaad leedahay raaytu lqaadiya aad leedahay raأytu اlqaadiya waajiibuu daaciya اllahi fiiri daaci llaahi lama dhihin daaciy allaahi addaaci waa ism manquus alhaadi manquus waay alraami manquus waay wahaakada marka alismu اlmanquusu yuqadaru alicraabu fi xaalati الrafci wاljari walaakina alicraaba yadharu fiihi xaalat nasb في xaalati اnasb markaasuu wuri wthaani midka labaad manquusun manquusa lagu magacaabaa wa nasbu huna dahara ra'aytu lmurtaqiya makaariman aada leedahay wa rafcuhu markii la godayana yun waa la niyeystaa kadaa sidaasoo kale aydan yujaru lagu jaraaho jarkana macnaha waa la niyeysanayaa marartu bilqaadi aada leedahay hada ida kaana fiihi alif walaam alqaadi alqaadi haddii laakiin alif iyo laam laga gooyo haadaa qaadin wa ra-aytu qaadiyan wa marartu biqaadin aada leedahay icraabtii bimacnaha way ku qadaran tahay laakiin waxaa loo gooyey liltiqaa'i saakinayn ya-di waa lasii gooyey icraab kale ay leedahay asigana baab dhan uu keeni doonaa laakiin hadda waxaan ula jeednaa ecraabtu way ku qadaran tahay baa laleeyahay haddii markii hore waxaa waxaa ya qaadin loo gooyey fiiri isimkii munawan waay al haddii ay timaado al iyo tanwiin ma kulmaana ra-aytu lqaadiya marartu bilqaadiya aada leedahay haddii marka al la gooyo nakira laga dhigo oo aad tiraa marartu biqaadin haddaad tiraahdid fiiri ya qaadii ay ahayd waa reebneed tanwiinna maxaan soo niri nuunun saakina talxaqu aakhira alismi baa niri waxaa kulmay nuuntii oo ahayd maxaan ku idhaahdaa oo nuun oo saakina ahayd tanwiintii iyo yadii oo reeben iltiqaau saakinayn marka yadi oo qaadi ayaa la goynaya ayib icraabta marka sideeday ugu qadaran tahay oo hadda lama dhahe haadaa qaadin marfuuc calaamatu rafci kasra lama dhahe haadaa qaadin haadaa mubtada qaadin khabaru mubtada marfuuc calaamatu rafcihi dama muqadara cala alyaai اlmaxduufati liiltiqaai asaakinayn alaleeya haadaa qaadin liannahu haddii la dhihi lahay qaadin tanwiintan waxa weeyaan waa tanwiin icraab waxay noqon lahayd maxaan ku iraahdaa isim oo khabar ah hoos dhig u galay fiiri marka haadaa qaadin wa marartu biqaadin ala leeyahay laakiin ra qaadiyan markii xaalatu nasbi tahay waa waa laga muujinay marka taas ufahm isimka manquuska intaas weeyaan marka hadda fiiri qaadin qudaat a lagu jamcinaa markii hore inan sheegnay ahayd maxaan soo niri hadda qudaat haddii la yidhaahda alif iyo taa u dambeey hal jamcu muanath saalim miya maya liannahu waxaa weeyaan alqudaat alifteeda ma aha alif ziyaadaa ma aha oo aliftii qaadii ku jirtay weeyaan marka waxaa la shardiyaa jamcu muanath saalim inuu alifta iyo tada masiidatan yahay laakiin qudaat alifteeda waa aliftii joogtay waayo aliftii aakhiri qaqaadii ya-deedii marka maadaama aliftaas ay zaa'id ahayn ta'daana marbuuطa ay tahay qudaat waa jamcu taksiir jamcu muana saalim ma ah marka ta'da inay zaa'id tahay iyo alifta inay zaa'id taha la rabaa ayb haddii ay macnaha ta'di zaa'id ahayn beyt oo kale beyt min ashicri abyaatan aa laleeyahay jamcu muana saalim ma ah lannahu abyaat hadda alif iyo taha u danbaysa laakiin tada zaaid ma aha bey tadeedii waay marka haddii la kordhigayo kasra laguma hoos dhigayo raaytu abyaatan ama qara'tu abyaatan min ashicri aada leedahay marka xaggaa jamcu muanad saalim inaan ku sheegnay ahayd wuxuu leeyahay wa ayu ficlin aakhiru minhu alif o waawun aw yaaun famactalan curif falalifa nwi fiihi gayra اljasmi waabdi nasba maaka yadcu yarmi wاrafca fiihi manwi waxdif jaazima halaaثahuna taqdi xukma laazima intana wuxuu kaaga hadlayaa alficl اmuctal ficil mudaarico muctal ah ficilkii isimka muctalka wuxuu ku noqon karaa inuu macnaha ama alif u dambayso ama ya u dambayso isim oo mucrab oo waaw u dambaysa ma jiro ilaa inuu ism oo acjami uu yahay qamandu iyo samandu iyo waxbay sheegeen kaas lagama hadlayo laakiin alismu yakuunu muctala ida kaana fi aakhirihi waaw alifun aw alif alifun aw aw ya isimkaas manquus maqsuuda la yihahda laakiin ficilka oo mudaarica yakuunu muctala ima bilwaawi ka yadcuu wa ima bilalifi ka yakhshaa wa ima bilyaai ka yarmi saddexdaba muctalow ku noqona xuruuf ilcila lagu magacaaba saddexdaas marka ficilkii mudaaric in kaana saxiixan waana soo dhaafay annahu yunsabu bilfatxati wa yujzamu bاsukuun laakinahu laa yujaru liana aljara laa yadkhulu fi اlafcaali waa tan soo niri wاlsm qad khusisa biاljari kamaa qad khusisa اlficlu ban yanjazima marka ficil hoos dhig ma galo marka ficilka hadduu muctal noqdo ima an yakuuna fi aakhirihi waawun aw yaaun aw alif hadday dhacdo see loo icraabaa musanifka shicirka laa yumakinuhu an yaquula kayfa shaa laakiin khulaasadiisa waxa weeyaan haddii ou alif iyo waaw iyo ya ku jiran yahay fii xaalati rafci yuqadaru fiiha jamiic اxarakaat waxaa leedahay yadcuu yarmi yakhshaa saddexdii icraab fii xaalati rafci waa ku qadaran tahay waadix waay oo hadda lama dhihin yadcuwu yarmiyu lama dhihin ko marka in kaana اlficlu muctala yuqadaru fiihi jamiic اxarakaat ko muctala in kaana alficlu marfuuca ay fi xaalati الrafci wa kaana muctala biاlalif aw bilyaa aw bilwaaw yuqadaru fiihi alxarakaat haddii uu majzuum yahayne tuxdafu jamiicu xuruuf اlcila sawaءa kaanat alifan aw waawan aw yaaan waxaad leedahay lam yakhsha lam yadcu lam yarmi aada leedahay marka hal xaalona waa israacday hal xaaloo kalena waa israacday waxaa ku hartay hal xaalo oo fii xaalati nasbi fii xaalati nasbi in kaana alficlu muctala bilalifi yuqadaru fiihi alxaraka wa in kaana muctala bilwaawi awliyaa tadhar fiihi alxaraka saad leedahay marka lan yakhshaa alifay ku jiran tahay لكن واو hadday ku jiran tahay iya waa k lan yadcuwa walan yarmiya saasaad leedahay ندعو من دونه nadcuwa min duunihi lan nadcuwa min duunihi qur-aankii waa marka sidaasaad u fahmaysaa ficilka muctalkaa waxaa la yidhaahdaa musanifkaa kuu sheegay wa ayu ficlin ficil dhammaantiis aakhiru minhu aakhirkiisa alifun ou yahay aw waawun ou yahay aw yaa-un famuctalan curifa fa curifa muctalan waxaa lagu yaqaanaa lagu magacaabaa muctal wa ayu ficlin ficil dhammaantiis aakhirun ay aakhiruhu alifun ou yahay aw waawun ou yahay aw yahay fa curifa muctalan muctalaa lagu magacaabaa kaas tacriifkii waaye ayu ficlin mudaaricin aakhiruhu waawn aw yaaun aw alifun fahuwa muctal ko icraabtiyaa lagu yimiday wuxuu ku yidhi fanwi niyeyso alalifa alifkii fiihi fanwi fiihi alalifa fanwi niyeysa fiihi fi licraab alalifa alifta icraabteeda niyeyso gayra aljasmi markuusan majsuum ahayn wa abdi muuji nasba maa ficil nasbigiisa ka yadcuu yarmi lamid ah marka wuxuu ku leeyahay alifta asiga icraabtoo dhan waa lagu qadaraa fii xaalati rafci iyo fii xaalati nasbi labadaba waa lagu qadaraa waxaan jasmo ka ahayn hadduu muctalan bilalif yahay ficilkii hadduu muctalan bilalif yahay wixii markii xaalatul jasma jooga aanan ahayn icraabtiku qadar oo asigoo marfuuca waxaa weeyaan yakhshaa ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci dama muqadara cala alif litacadur hadduu nasbisan yahayna lan yakhshaa yakhshaa ficlu mudaaric mansuubi bilan wa calaamatu nasbi fatxa muqadara cala alif litacadur labadii waa kaasa marka falali fanwi fanwi niyeyso fiihi fi lficli alalifa fii xaalati ictilaalihi bilalifi icraabti niyeyso غayr الجزم haduusan majzuum ahan haduu majzuum yahay alifta waa la goyna wa abdi muuji nasba فعل ficil nasbadiisa muuji ka yadcuu iyarmi lamid ah ficilka yadcuu haduu nasbisan yahay lan yadcuwa walan yarmiya aada leedahay waa la kordhigaa ayib marka fii xaalati rafcina maxaa wrafca fiihi manwi waxdif الرفع رفعي فيhma في الفعل المعtل بالwاawi والyاaء markay marفوuع yihiin اعrاabtooda niyeyso ydcو فعل مضاaرع marفوuع بdم مqdرة عlى الwاawi للثqل yrmina sidaas oo kale اعrاab w marka w yuu kugu wareerin wxuu iri msنifka wxdif xadف jاaزima xaal atay midkii jasminayo halaaahuna saddexdooda iska gooy ficilkii oo alif ku jirna iyo kii waaw ku jirna iyo kii a ku jirna haddaad jasmisid kulligood iska wada gooy taqdi waxaad xukminaysaa xukman xukumkoo laasiman ee laasim ah yacni marka waxaa weeyaan ficilkii muctalka ahaay ha ku jiranaada alif ha ku jiranaada waaw ha ku jiranaada yaa haddiiba la jasmiyo xarafkaas waa la xadfa taas waa ogaanay hadduu ficilkii marfuuc yahayne icraabtii oo dhanna waa lagu qadara haduu ficilkii muctalka ah waaw iya ku jiran yahay fii xaalati nasbi ay ka muuqanaysaa bas intaas keliya waa oo markii majzuumka maala waxaad leedahay waqdi markuu hadda ku yiri waxdif halaaثahuna midda ugu dambaysa hadirtaan waxdif jaaziman halaaثahuna taqdi xukma laazima saddexdood hadday majzuum yihiin waxaa ka mid eh waxaad leedahay ficilkii muctalkaha ah, lam yadcu asoo waa ku jiran waa lam yarmi asoo yaa ku jiran waa lam yaksha asoo alif ku jira intoodii waa lawada xadfay waxaad leedahay markaas ficlu mudaaricu majzuumu bilam wcalaamatu jasmi xadfu xarfi اcila sawaan alif ha ahaato waaw ha ahaato iyo ahaato majzuumu wcalaamatu jasmi xadfu اlalifi waa dhihi waa dhihi kartaa xadfu lwaawi yadcuu lam yadcuu aada leedahay xaalaة rafci marka yuriidu an yaquula laka اlmusanifu ana alficla اlmudaarica in kaana صaxiixa fainahu yucrabu bاlxarakaat wاntahayna wain kaana alficlu اlmudaaricu muctala wاlmuctalu min almudaarici maa kaana aakhirahu alifu aw waawun aw ya fain kaana kadalika fain kaana majzuuma faina alficla yujzamu bxadfi dalika alxarf intahayna ثalaaثaة اlaxruf tuxdaf wain kaana alficlu muctala btilka اlaxrufi الثalaaثة wakaana marfuuca yuqadaru fiiha jamiicu jamiicuha alxarakaat ilaa ana almuctala biاlwaawi wاlyaa yuqadaru liلhiqل wاlmuctalu biاlalif yuqadaru litacadur yakhshaa markaad icraabaysid marfuuc calaamatu rafcihi dama muqadara cala اlalif litacadur yaad leedahay markiid yadcuu iyarma icraabaysidna marfuuc calaamat rafda muqadara cala alwaaw aw cala alyaa lihiql aad leedahay marka waa israaceen fii xaalati rafci waa isku xugum fii xaalati اljasmin waa isku xugum fii xaalati اnasbi ay kala baxeen in kaana alficlu muctala biاlalifi faina اcraaba yuqadaru fiihi taqul lan yakhshaa mansuub calaamaةu nasbihi fatxa muqadara calى alif litacaduri wa fii xaalati kownihi muctala biاlwaaw walya tadharu fiihi اxaraka fataqulu lan yadcuwa walan yarmiya isimkii saxiixa ficilkii saxiixa uu la mid yahay marka kaasna waxaa weeyaan waa ficilkii muctalka wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin